الحمد لله رب alcaalamiin وصلى الله على cala وعلى آل aali وسلم تسليما sallama tasliima kasiira waxaynu ku soo jiray kitaabkii ku saabsanaa aadaabta aadaabu addaaris walmudaris wuxuu sheikhu yihi raximah allah walyactani bikulli duruusi wa yucalliq calayha ma amkan walyactani ha ku dadaalo bikulli duruusi duruusta dhammaantood ha ku dadaalo wa yucalliq ha tacliiqiyo tacliiqa ku qoro ma amkan inta suuragalka ah fa in cajaza hadduu ka caajizo eh, inuu duruusta dhammaantood ku wada dadaalo ictanaa bilaham wuxuu ku dadaalayaa ka muhimmadda badan ayuu ku dadaalayaa dariiqada cilmiga loo qaadanayo dadku waa ku kala duwan yihiin qofku ma hal kitaab buu hal fanni buu dul fadhiisanayaa ilaa uu ka soo dhalaalaya si fanniyo kala duwan buu isku bilaabaya dadka qaarkood waxay door bidaan in marba fanni u masallaha dul dhigto ya oo fanni mucayana ayuu miisaanka saarayaa ilaa fannigaa meel uu ku ogaado oo si fiican fannigaa ugu aqoon yeesho oo meel uu dhigo fanni kale ma bilaabay ya dariiqadaasi waa dariiqo jirta oo ay isticmaalaan qolyaha shanaaqiduuna aada u isticmaalaan waxay markaa ugu maahmaahaan in tow'amaan ijtamacaa lan yakhruja yacnii haddii laba mataane ay ku kulmaan soo bixitaanka ma soo baxayaan waa inay kala dambeeyaan mataanihii ma dhalanayaan markaa markay doonaan mar inay soo wada baxaan ma soo wada bixi karaan ya markaa saas aawadeed sida mataanuhu aynay mar usoo wada bixi karin waxay yidhaahdaan laba fanni mar ma wada baran kartide waa in mid aad barataa dabeedna ka kale haddana barataa wa fii taraadufi alculuumi almancuja yacnii isfangalka cilmiyadu ay isfangalaan diiditaan baa ku yimi la diidaayo ya in taw'amaan ijtamaca lan yakhruja ama id taw'amaan ijtamaca lan yakhruja ama in taw'amaani haddii laba mataane ay kulmaan ma soo baxayaan marka waxay leeyihiin fanni walba gaarkiis waa in loo barta bacdina waxay fadilaan in waxa weeye funuunta intuu qofku isku baran karo in laisku barto waana sida hadda sheekhu tilmaamayo dariiqadiisuna ahayd dariiqada alimaamu nawowi maalin kasta laba iyo toban dersi buu dhigi jiray ila hadalka nawowi buu ka soo jeedaay maalin kasta laba iyo toban dersi ayuu dhigan jiray oo cilmiyada kala duwana weliba labiyo tobanka waa ku soo ceshan jiray lix ka mida isaga muciidka ahaa kusoo celinta lagu soo celinaayo lix ka mida isagaa muciidku ahaa waa ku soo celin jiray marka calaa kulli xaal wakhti badan bay qaadanaysaa haddii layaha fanni walba wakhti zaman loo gaar yeelo inta uu ruuxu isku baran karo inuu isku barto ayaa fiican wa yucalliq calayha maa amkan oo tacliiqinaya intii u suuragalka hadduu ka caajiso wada awoodi kari waayo ka ugu muhimmadda badan buu ku dadaalayaa haddaba tacliiqa xaggee lagu qorayaa tacliiqa in bayn alastur lagu qora waa qalad sadarada dhexdooda laguma qoro kitaabkiina waa madoobeynaysaa marka waxa weeye waana cidhiriyo hadalkii ayuu dhex gelinaya waa in dhinacyada lagu qoraa xagga sare iyo dhinacyada iyo xagga hoose intaa cad waa in lagu qoraa wixii intaa ka badan waa inuu markaysaga meel kale ku qortaa ama buug kale saasoo kale ku sameeya laakiin dhinacyadaasuu la raacaya fartuu yaryaraynaya xaggaa sare dhinaca midig dhinaca bidix xagga hoose ayuu ku qoraya saas weeye ibnu cuthaymiin laftiisu waa baraarujinaya in markaa dhinacyada lagu qoro wakadalika culamo kalena waa baraarujiyaan wuxu uhi lakina atacliiqa yakuunu cala alhaamishi yakunu fi alxaashiyati fi alasfal ama ma yafcaluhu bacdu nnaasi min altacliiqi bayna alasuri wahiya dayiqa fahada yuujib alishkaala watashwiish waxay dadka qaarkood sameeyaan oo sadrarada dhexdooda inay ku qoran ah iyadoo cidhiri ay tahay ishkaal iyo markaa tashwiish bay keenaysa xaysu takhtalidu alastur waayo sadraradii baa isku khaldamaya walaa yacrifu man bacdahu maada kutib waa way isu ekaan kartaa rufqatahu wa hayrahu min altalabati ila mawaatin alishtiqaal waxaa haboon an yurshida inuu ku hanuuniyo rufqatahu saaxiibadiisa wa hayrahum iyo hayrkoodba min altalabati oo ardayda ka mida ilaa mawaatin alishtiqaali waalfaa'ida meelaha marka waxa mashquulka iyo faa'idadu ay tahay waa inuu markaa ku hanuuniya halkee bay ku mashquulaan oo fawaa'id ku jirtaa taasoo kale waa inuu markaa ku hanuuniya u tilmaamo wayadkuru lahum wuxuu u sheegayaa ma stafaadahu wuxuu faa'iidaystay cala wajhi alnasiixati walmudaakara wuxuu ugu sheegayaa si nasteexo ah iyo mudaakaro uu la xasuusanayo ah ayuu markaa ugu sheegaya ah, wayenbagii an yurshida rufqatahu wahayrahum min aalabati ila mawaatin alishtiqaali walfaa'ida tani waxay markaa noqonaysaa ardayda uu cilmiga la baranayo ardayda uu cilmiga la baranaayo inuu markaa irshaadiyo oo fawaa'idda u tilmaamo oo waxyaalaha qaarkood u faa'iideeyo oo ugu deeqo cilmiga masalan kale wuxuu u sheegayaa inay munaasib u tahay waxaas inuu qaybo ama faa'iidadaas ay muhiim tahay ama adilada u qaybo ama daliilka u qaybo ama tafsiirka markaa eh, lafdigaasi inuu marka macnihiisu sidaa yahay ayuu u faa'iideynaya fawaa'idka qaarkood oo caarid oo soo dariday ayuu markaa u qorayaa wuxuuna u sheegaya cidduu ka faaidaystayna u sheegay cidduu ka faa'iidaystayna u sheegaya ibnu mubaarak waxa uu yidhi awalu manfacati alcilmi an yufiida atalabatu bacduhum bacda siduu shaarixba soo naqlinaya waxtarka cilmiga waxa ugu horeeya waxa weeyaan in ardayda qaarkoodba qaarka kale u faa'iideeyaan waata la yidhahda alcilmu bayna atalaamiid ya cilmigu ardayda dhexdooda ayuu yaallaa bimacnaa way kala faa'iidaysan karaan ciddii aad ka faa'iidaysatana de waa inaad uu shukri naqdaa walow taalibba ha noqdo ida faadaka insaanu bifaa'idati min alculuumi falaazim shukrahu abada waqul fulaanu jazaahu allahu saalixatan afaadaniiha waalqi alqi alkibra walxasada hadduu qof kuu faa'iideeyo faa'iido cilmiyada ka mida walow haba yaraato faa'iidadaas falaazim shukrahu abada shukri naqiisa weligaa laazim wa qul waxaad tidhaha fulaanu jazaahu allaahu saalixatan hebel ayaa ilaahay wanaagga kaga abaalmariye afaadaniiha ii faa'iideeyey wa alqi alkibra waalxasada iyo xasadkaba yacni tuur oo iska xor marka waxaa ka mida waxa weeye shukrinaqii lagu shukrinaqaayay ka mid tahay in faa'iidada ciddeedii loo tiiriyo iyo in loo duceeyo iyo in loo duceeyo man sanaca ilaykum macruufan fakaafi'uuhu fain lam tajiduu maa tukaafi'uunahu fadcuu lahu saas aawoodee culamada marka wax laga soo naqlinaayo sababta loo yidhaahdo weeye qaala sheekh fulaan raximahu llah xafidahu llah ya yacnii ducada loo ducaynayaa waa noocaas waa min baabi shukri ixsaankoodii laga shukrinaqayo weeye wayadkuru lahum ma stafaadahu wuxuuna ugu sheegayaa wuxuu faaidaystay cala jihati alnasiixati waalmudaakara si faanfaana ugu sheegi maayo laakiin weji nasteexa iyo mudaakara ah buu ugu sheegay amaratu daalik halkanna wuxuu kaga hadlayaa midhaha taas ka dhalanay faa'iidada ka dhalanaysaa ayaa halkan lagaga hadlaya qaala imaamu nawowiyu isra maa taqadama raximah ullah imaamu nawowi waxau yidhi isra maa taqadama hadalkaa soo hormaray dabadiisa waxau yidhi waida facala ma dakarnaahu watakaamalat ahliyatuhu waishtaharat fadiilatuhu ishtaghala bitasniif waidaa facala markuu sameeyo maa dakarnaahu kaynu sheegnay uu sameeyo watakaamalat ay dhammaystiranto ahliyatuhu ehelnimadiisa cilmiga u ehelka yahay waishtaharat ay caan baxdo fadiilatuhu fadligiisu ishtaghala wuxuu ku mashquulayaa bitasniifi kitaab qor wajadda waa ku dadaalayaa fi ljamci kulminta waataaliifi iyo qoraalka kitaabka uu qoraayo oo isu keenkeenaayo ayuu ku dadaalaya muxaqiqan xaal uu xaqiijinaayo kula maa yadkuruhu ashyaaduu sheegaya dhammaantood oo daliilkeeda uu sheegaayo wa mubayinan iyo xaaluu caddaynaayo fii naqlihi waxa uu soo rarayo iyo wa wuxuu istinbaadayo oo kala soo baxayo mutaxariyan liidaaxi alcibaaraat xaaluu u qasdaayo liidaaxi alcibaaraati hadallada inuu caddeeyo wuxuu caddaynayaa naqrigiisa iyo istinbaadkiisa mutaxariyan xaal uu qasdaayo doonaayo liidaaxi alcibaaraati hadallada inuu caddeeyo wa bayaani waxyaalaha ishkaal kale inuu iyadana caddeeyo mujtaniban xaaluu ka dheeraanayo alcibaaraati hadallada erayada ama hadallada alrakiikaati yacni markaa rakiika ah aan fasiixa ahayne iska muhalhalka ah balaaqa ahaan iyo fasaax ahaan aan fiicnayn iska kala daadsan iyo waladillati iyo daliilada alwaahiyaati daciifka uu ka dheeraanayo ka fogaanayo mustawciban xaaluu koobaayo mucdama axkaami dalika alfanni fankaa axkaamtiisa badankooda uu koobayo hayra mukhillin aanu ka tegayn bishayin shay aanu ka tegayn min usuulihi usuushii cilmigaas ka mida munabbihan xaaluu baraarujinayo cala alqawaacidi qawaacidda uu baraarujinayo maxaa iyo daabitkeedu yahay wabidalika tadharu lahu alxaqaa'iq taas sababteedana xaqiiqooyinku ugu muuqanayaan o ugu daahirayaan xaqaa'iqu alcilmi watankashifu tankashifu almushkilaat tankashifu ay faydmaysaa almushkilaatu waxyaalihii ishkaalkiiyo midmadowga lahaa wayatalicu uu taalacanaya cala alghawaamidi waxyaalaha qarsoon ashyaada haamidka ee khafiga ana uu taalacanaya wa xalli almucdilaat ashyaada iyaguna markaa waxdaalinaya ee adag sida loo xallinayana u taalacanaya wa yacrifu madaahib alculamaa wuxuuna garanayaa oo aqoonsanayaa madaahibta culammada iyo sida isugu khilaafeen masaaisha waalraajixa min almarjuux wuxuu ka garanayaa ka aqoonsanayaa qowlka raajixa ah ee miisaanka leh ayuu ka garanayaa min almarjuuxi ka laga miisaanka badan yahy wayartaficu wuxuu ka kor noqonayaa can iljumuudi inuu ku qallalo calaa maxdi taqliid ku dayasho baraxla inuu ku qallalo ku engego taasuu ka kor noqonaya wuu kor noqonaya inuu itibaac iyo dee adiladii egeego oo yacni markaa sida daliilka qawiga ah raaco wayaltaxiqu wuxuu haleelayaa bila'immati imaamyaalkii almujtahidiin hadduu saa ku socdo a'immadii mujtahidiinta ahayd buu haleelayaa aw yuqaaribuhum ama waa ku dhowaanaya in wafaqa allaahu hadduu ilaahay waafajiyo wabilaahi tawfiiq allaahoo quray ku sugan tahay waafajintiio isagaa wax waafajiyey intaha kalaamu nawowiyi raximah llah sheekhu wuxuu tilmaamay raximahullah ashyaada aynu soo sheegnay markay ashyaadaasoo dhan markuu sameeyo ehelnimadiisa cilmiga u ehelka yahayna dhammaystiranto fadligiisuna uu caanbaxo yacani loo qiro cilmigii xaalka caynkaasa waa inuu markaa kitaabba inuu qoro isku dayaa oo ku mashquula ya kitaabba qorkaasna hore waa inuugu soo sheegay almusannafu walad linsaani almukhallad ya ama walad rajuli almukhallad waa ilmo waarayoo kaluu ka dhigan yahy buui marka dee aad baa kutubtu u nafci badan tahay qoraalka kitaab naafica la qoraa waa shay muhim ah shay qaali ah marka wuxuu ku dadaalayaa inuu markaa kitaab qoro waxaanuu ku dadaalayaa kulminta iyo alifaadda iyo isugeynta iyo taxqiiqa masaa'isha uu xaqiijinaayo cibaaraad waadixa iyo hadallo waadixana waa ku qoraya ishkaalada waa caddaynaya waa ka jawaabaya yacnii hadallo fasiixa oo baliiqa oo cibaaraadka rakiigga ahe marka aan ishayshaysan ee balaaqada yar wuu ka fogaanaya wuxuu ku qorayaa yacni marka cibaaraad fasiix oo baliiqa wuu ku qoraya hadalla markaa hadal baliiqa aynu ku qoraa oo fasiixa fasiixo baliiqa hadduu baliiq yahay fasiixna waayahay waayahay wuxuu ka dheeranayaa adilada daciifka ah ayuu ka dheeranaya xays daciif iyo xays mawduuca iyo xays yani markaa inuu soo arooriyo istidlaalalka daciifkana uu ka dheeranaya in adilada qawiga iyo istidlaalalka qawigaa ku dadaalo baa fiican qawaaciddu baraarujinaya fannigu wax ka qoraayo inuu mucdamkiisa koobo ayuu isku dayayaa suu kitaab muctamada u noqdo qoraalka kitaabka la qorayo ayaana wax lagu barnay ya waa ka odhanaya suyuudigu uma idaa ahalta sannif tamhari haddii aad marka waxa weeye ehel u noqoto oo bimacnaa cilmigii uu kuu baxo kitaab qor xariif baad noqonaysaa haddaad qorteen yani waa kaa tilmaamaya in dee cilmigii wax lagu baranayo kitaaba qorka waayo waxbaa la baadhayaa la baxsinayaa qoraalka la qoraya wixii ku sugnaanaya qofkii u xasilaya yani waxa weye waa saas masaaishii buu doonaya inuu taxqiijiyo doonaya yani taqliidkii waynu ka fogaadaa oo bimacnaa taqliid eh, inuu ku engego yani taqliid qof ka maarmi kolley marka hore waa ka bilaabaya laakiin waxa weeye waa inaynu ku engegin eh, wixii daliila marka dambe waa inuu itibaacii u leexdaa laakiin barashada uu cilmiga baranaayo marka hore taqliidka waa ka bilaabaya taqliid la'aan waxba ku baran maayo laakiin marka dambe waa inuu markaa shay an fa shay an uga baxaa wax kastoo daliil ahaan uu arko in laga qawiysan yahay sida qawiga waa inuu raacaa oo itibaacii u ku dadaala Hmm. itibaaci waana ku dadaala oo masaaisha inuu kala xaqiijiyo raajixa iyo marjuuxa kala garto sida raajixa qoro madaahibta culammada garto yacni waxa weeyaan a'immada mujtahidiinta ku daydo oo u higsado waa inuu markaa taa isku dayaa yacni taxqiiquna waxa weeye waa in markaa shayga markaa daliilkiisii loo sheego taxqiiq wuxuu noqonayaa sida hadda loo isticmaalo ma aha taxqiiqu alkutub almakhduuda yani taxqiiq saa looma isticmaali jirin waagii hore waa macno cusub oo dee hadda loogu isticmaalay isilaax cusub weeye laakiin taxqiiq maxaa loo isticmaali jiray yacni xukunka in daliilkiisa la sheego ayaa taxqiiq loo yaqaanay culammadu taxqiiq u yaqaaneen waxaa kale jira taxqiiq iyo tadqiiq iyo tanmiiq iyo tawfiiq iyo tarqiiq yacni waa shan lafdi oo dee waxa weeyaan qaafafku ay ku soo noqonayaan taxqiiq iyo tadqiiq tanmiiq iyo tawfiiq iyo tarqiiq taxqiiq waa in shayga daliilkiisa la sheego dikra daliili sami taxqiiqan wain ataa daliilu da fatadqiiqun zukin wama almacaani walbayaanu ruuciya fiihi fatanmiiqun fakun lii daaciya wifaaqu sharcin bitawfiiqin usim wa xusnu tacbiirin bitarqiiqin culim wuxuu daliilka in la sheego taxqiiq ku magacaawo shayga daliilkiisa marka la raaciyo la yidhahdo xukunku waa sidaa daliilkiisuna waa kaa oo daliilkiisi la raaciyo waxaa la odhanaya waa taxqiiq baa la odhanaya sa isilaaxa isticmaali jireen culamada saas haddii daliilkii aad loo silafa guro oo ay noqoto kani kan ma u daliil yahay waxa weeye macno ka ziyaada abaa tadqiiqu noqonaya kan daliilu mahe kan buu u yahay ama saan yani waxaweyaan waa taxqiiqii macno ka ziyaada ah kan horena waa sheegista daliilka la sheegayo hubinta taa la sii hubinayo siduu daliil ugu yahay madaa sixati hada daliil tadqiiq buu ay ku cabbireen haddii waxa weeye eh, hadalka balaaqadiisu ay xoog badan tahay oo macaanidii bayaanku aad loogu qurxiyeyna waxaa la yidhaha tanmiiq eh, sharciga marka wifaaqa uu waafaqsan yahayna waxay yidhahdeen tawfiiq tacaabiirta in aad loo qurxiyeyna waxay yidhaahdeen malaa badiiciyo ashyaadaasaa soo gelaysa tarqiiq bay yidhahdeen marka dikra daliili sami taxqiiqan wain ataa daliilu da fatadqiiqun zukin zukin bimacnaa culim wama almacaani walbayaanu ruuciya fiihi fatanmiiqun fakun lii daaciya waa iska tamaamulbeyt fakun lii daaciya wifaaqu sharcin bitawfiiqin wusim wa xusnu tacbiirin bitarqiiqin culim marka taxqiiqu calaa kulli xaal waa in adiladii la raaciyo oo xukunka la sheegaayo waayahay aadaabun yashtariku fiiha alcaalimu waalmutacallim aadaab ay wadaagayaan caalimka iyo waalmutacallimu mutacallimka cilmiga baranaya ay wadaagayaan ayuu halkanna u baabaystay isla kalaamkii nawowi hadalkii nawowina weeyi amoodin hadalka nawowi inay ka baxsan tahay waxaa jira ibnu cuthaymiin tacliiqa uu ku leeyahay muqadimada majmuuca waxaa la weydiinayaa masale ku saabsan waddannada qaarkood haddii culamo aynay haysanin oo ma kutubta inay iska akhristaan baa lagula talinayaa iska taalacdaan mise inay ashridada dhegaystaan dabeedna wuxuu odhanayaa ashridada inay dhegaystaan baa u fiican marka hore awalul amriga marka dambena ay mutaalacada sameeyaan fain qiila fii bacdi albildan alislaamiyati laa yuujadu culamaa yaakhuduuna minhum alcilma fahal yunsaxuuna biqira'ati alkutubi am bisamaaci alashriqa wuxuu odhanayaa aldaahiru lii ana samaaca alashridati axsanu fii awal amri uma bacda dalika almuaalaca sida in muuqataa waa in marka hore ashridada inay dhegaystaan cajradaha inay u fiican tahay bilowga markay yihiin laakiin bacda dalik bay kutubaha taalacanayaan wadde hadday iyagu keligood iska taalacdaan kutubtii iyadoo aynay marka rasiid hore haysan waxaa iman karta si qalada ah inay u fahmaan oo macno aan loo jeedin ay u qaataan ayaa dhici karta marka saas aawadeed waa inay ka horreeyaan dhegaysiga ay dhegaysanayaan waa inay ka horreeyaan waayahay wuxuu sheekhu yidhi aadaabta ay wadaagayaan caalimka iyo mutacallimku yenbagii likulli minhuma anlaa yukhila biwadiifatihi licuruudi maradin khafiifin wa naxwihi mima yumkinu macahu alishtigaalu yenbaqii waxa u habboon likulli minhumaa mid kastaoo ka mida caalimkii mutacallimka anlaa yukhila biwadiifatihi inaanu markaa tagsiin oo aanu ka tegin oo dayicin biwadiifatihi shaqadiisa licuruudi maradin khafiif xanuun sahlani inuu ku soo dariyey aawadeed yaanu shaqadiisii uga tegin oo dayicin wa naxwihi iyo waxa la midka ah yacni wuxuu la wadi karo ow dalabkii ama markaa tacallumkii uu sii wadi karo yaanu shaqadiisii uga tegin ama tacliimtii waxbaristii uu dadka waxbarayey ama barashadii uu sii baranayey ilaa caalimka laftiisu inuu sii barto cilmigii waa u baahan uu sii kororsado aalibkuna dee cilmiga inuu barto waa u baahan mima yumkinu macahu lishtiqaal kaasoo ay suuroobi karto la jirkiisa inuu cilmigii ku mashquulo la yimaadaa wa anlaa yas'ala axadan tacanutan wa tacjiizan imaam nawowi wuxuu leeyihi waa inaynu qof weydiin tacannutan yani markaa jikaar uu ku jikaarayo oo ku madax adkaanayo wa tacjiizan iyo cajsigelin uu cajsi gelinaayo oo uu isleeyahay markaa haka jawaabi kari waayo cid waa inaynu waxu weydiin fasaa'ilu tacannutan wa tacjiizan laa yastaxiqu jawaaban imaam nawowi waxau yidhi ka weydiiye cid tacannutan ay litacannutin wa tacjiizin yacnii jikaar uu ku jikaarayo yani markaa ku adkaynayo ya tacanut alcanad mashaqada la yidhahda yani cid buu doonaya inuu ku dhibo xoogaa ku jikaaro ama ku yani markaa ixraaj u geliyo hmm. iyo cajsigelin uu cid ku cajsigelinayo o isleeyahay ka jawaabi kari waayo ka sidaa wax u weydiiyey laa yastaxiqu jawaaban jawaab ma mutaysanayo in looga jawaabo mutaysan maayo wuxuu sheekhu inoo tilmaamayaa waa inuu markaa caalimka iyo mutacalimka mid walba shaqadiisa cilmiga waa inuu sii wadaa dhibaatooyinka yaryara ku imanaya sida xanuun khafiifoo ku yimaada iyo wax la mida waa inaan uga tegin cilmigii waa inuu sabraa oo dabeedna markaysaa cilmigiina saa ku wadaa saa ku wadaa sidaa ku dadaalaa saa ku dadaalaa waxaabuu ku daraya halkaas sheikhu waa ka xadfay oo de hadda ikhtisaara muu isaga xadfay wayastashfii bilcilmi ya wuxuu dawada ka raadinayaaba cilmiga cilmigu dawada ka raadinaya halkaa qisa ay xasuusisay shaykhulislaam ibnu taymiya ayaa mar yaro xanuunsaday markaasaa dhakhaatiirtii waxay kula taliyeen ha hadlin hadalka jooji bay idhaaheen mise aad u yareen markaasuu cilmigii iska cilmigii buu sheegay sheegay sheegay markaasaa la yidhi soo lagu diiday lagu dhigo markaa waxaban hadlin markaasuu miyadaan odhan markuu qofku farxo xanuunku waa ka daciifaayoo xanuunkii waa iska daafacayaan markaasay dhan haa way jirtaa dee wuxu yidhi aniga faraxaygu wuxuu ku jiraa cilmiga sheegistiis illau idinka yidhi marka uu qofku farxo xanuunkii waa iska daafacayaayo markaa waxa weeye waa ka adkaysan karaa xanuunkiiyo muqaawamo ku samaynaya xanuunkii inuu iska daafaco ya faraxaasaa ka qayb qaadanaya de aniga farxaddaydu waxay ku jirtaa buui cilmigaa sheegistiisa taasaan ku farxayaa buui marka dee hadalku waxba yeeli maayo markaa ya ila faraxaasaan iskaga daafacaya saas ugu jawaabay waana u qilan dee inuu faraxu markuu qofku farxo inay ka qayb qaadanayso markuu qofku dee niyadtabo ya xanuunkii waa ku xoog badanaya iminka qof baad arkaysaa isagoo iska ladan iska bukaan socda wax dareemaya laakiin ladan baa la odhanaya xanuunka noocaasaa ku haya markaasuu dhuldhacayaa sababtu maxay tahay wuu naxayaa niyaddii baa daciifaysa xaaladda caynkaase mooralkiisiiba hoos u dhacaya manaacadii difaacii jirkiisee difaaca ku jira xanuunku far kala bixi la'aa ayaa markaa taag daraanaya dee nin khatara ninka la dagaalamayo oo markiisa markaa ninkaasi uu yahay nin dee aan isagoo kale la doonan isaguna aanu garanayn iska celinaya marka hore war ninka isaystaamkale waa hebele markaasay ka nash odhanaysaa atayna libaax nimaan aqoon baa lax ka ritaa waa shay waaqaco dhacay ya libaax markaysaa dadka qaarkood inay yani markaa neefkii ka riteen islaan igu tidhi marka waxa weyaan libaax marka ayaan neefuu naga dhacay afartiisa lugood dhexdeedan kala soo baxay tii waraabaan moodayaa bay tii afkeedan ka qaada hadda waa dhimatay uma nooleen afartiisa lugood dhexdeedan kala soo baxay ma garanaya inuu libaax yahay markii dambe aan neefkii la tegey ayuu ciiyey markaasaan gartay inuu libaax yahay calaa kulli xaal xanuunka wuu iskaga daweynaya buuhi cilmiga ayuu iskaga daweynaya walaa yasalu axada tacanutan wa fasaa'ilu tacanutan wa laa yastaxiqu jawaaban yacni su-aashu laba nooc bay u qaybsantaha su'aal faa'iidaysi qofka loo weydiinayo iyo su'aal loo weydiinaayo yacni ha garan waayo ama waxa weeye markaa ku cajsigeli ama yacni ku dhib su'aasha ama eeg inuu garanayo aan faa'iidaysi loo weydiinayn taa in laga jawaabaa waajib maaha faasaa'ilu tacanutan watacjiiza laa yastaxiqu jawaaban ya maxaa u daliilaa ma daliil yaa sheegaya imaamu nawowi wuxuu leeyahay jawaab ma mutaysanaayo mar haddii uu tacanut weydiiyey hmm. garta masaladan waxaa sheegay waad ishaaray e eh, waxaa sheegay masaladan ibnu taymiya nimankii ahlu kitaabka markuu allah yidhi fain jaa'uuka faxkum baynahum aw acrid canhum nimankii ahlu kitaabka nimankii yuhuuddaaba waxay yidhahdeen aan weydiinno masaladan eh, muxamed aan weydiinno saynu doonayna hadduu inooga jawaabo ya aan qaadanno hadha waxaan odhanaya nebi baa noo sheegay daba xujada daciifkooda eeg nebigii may rumaynoo may raacin haddana waxay doonayaan inay hadhow deliishadaan siday rabaan hadduu ugu jawaabo inay yidhaahdaan nebi baan noo sheegay waa laba miisaan bay wax ku kala miisaamaya ya haddii sida kale uu idiin sheegana markaysaa ka digtoonaada yidhahdeen in uutiitum hada fakhuduuh wain lam tu'tawhu faxdaruu way ku shaafalataynayaan allah wuxuu ku uhi nabiga calayhi salaatu wasalaam fain jaa'uuka faxkum baynahum aw acrid canhum hadday kuu yimaadaan oo ku su'aalayaan ya ama kala xukun ama ka jeeso ila isagaa door la geliyey isagaa la door geliyey marka laazim maaha in loo sheego ama la kala xukumaa mid laazima ma aha ibnu cuthaymiin markaa wuxuu u deliishaday isaguna tacanudka marka loo weydiinaayo ama cajsigelinta loo weydiinaayo faacrid canhum taa in noqonayso ya faxkum baynahum aw acrid canhum waa la door leeyahay in looga jawaabo iyo inaan looga jawaabin imaam nawowi daliil ma sheegin laakiin masalada saas u sheegay ibnu taymiya waxaa kale uu yidhi man sa'alanii mustarshidan arshadtu waman sa'alanii mutacannitan naaqadtu kii i weydiiya isagoo doonaya inuu iga faa'iidaysto oo dee hanuunna raba waan u faa'iideeyaa bu ya oo waan hanuuniyaa waman sa'alanii mutacannitan kii jikaar wax ii weydiinayana naaqadtuhu waa ku dabagediyaa ya yani saasuu markaa wuli wa an yactaniya bitaxsiili kutubi shiraa'an wa waxaa kaloo u habboon an yactaniya inuu ku dadaalo bitaxsiili kutubi kutubta inuu xasiliyo kutubta helo shiraa'an xagga iibsiga iyo waisticaaratan xagga ammaanaysiga mid walba waliyashtaqil ha ku mashquulo binaskihi guurinta uu cilmiga guurinayo qorayo aw istinsaakhihi ama uu dalbaayo in loo qoro ida kaana nafiisan ida kaana hadduu yahay ay huwa kitaabku nafiisan mid qaaliya uu yahay yani waxa weeye wuu ka naqilinaya waa ka guurinayaa waa ka qoranayaa ama wuxuu dalbayaa in looga guuriyo cid uga qorto oo markaanu kitaabkii heli karayn walyactani ha ku dadaalo bitasxiixihi saxgaraynta u saxayo walaa yartadii aanu ku raalli noqon alisticaarata ammaanaysiga maca imkaani taxsiilihi iyadoo inuu markaa helaa ay u suuragal tahay nusakha qaar waxay qorayaan walaa yartadii shaarixuna wuxuu odhanayaa fawsaan walaa yartadii waxay noqonaysaa nafyi bay noqonaysaa nafyi markay noqotona waxay ka xeeldheeraansho badan tahay nahyigii waayo waa nafyi nahyi looga jeedo iyadaa ablaq ah oo xeel dheeraansho badan iyadaa xeel dheer badan calaa kulli xaal laakiin waxay kaloo aqbali kartaa weji kale walaa yartadii iyadoo ah in la yidhahdo waa nahyi in la yidhaahdo waa nahyi wejigaana waa aqbali kartaa waxbana dhibi kuma sugna waayo qur'aanka waxaa ku yimi innahu man yattaqi wayasbir sabcada qaarkood waxaa lagu akhriyo qumbul riwaayadiisa innahu man yattaqii wayasbir wayasbir waa reeban tahay yattaqi oo ka horraysaana ya'dii baa joogtaa qira'aadkii sabcaday ka mid tahay riwaayatu qumbul saasuu ahriyey marka calaa kulli xaal in lagu wado nahyigii lagu wado ama ha la yidhahdo waa xarakatu ishbaac ha la yidhaahdo ama ha la yidhaahdo waxa weeye yacni markaa sidii saxiixa loola dhaqmo yacni marka waa lagu qadaray ama ha la yidhaahdo waa la jasmiyo waa la gooye markii dambea la ishbaaciyo xarakatu ishbaac weeye awjuh baa iska jirtaa walyactani bitasxiixihi ha ku dadaalo saxgarayntiisa walaa yartadi yaanu ku raalli noqon alisticaarata ammaanaysi maca imkaani taxsiilihi iyadoo lala qabo inuu helaayo oo kitaabkii xasilin karo oo uu soo iibsan karo ama heli karo fain isticaarahu hadduu soo ammaanaysto lam yubti bihi lama dib dhacaayo lianlaa yafuuta alintifaacu bihi calaa saaxibihi si aanu markaa uga tegin intifaacuu ku intifaacayaa ciddii kitaabka lahayn lianlaa yafuuta alintifaacu bihi calaa saaxibihi bimacnaa waa inuu degdeg ugu celiyaa markuu wakhtigu ammaanaystay u dhammaato ama faa'iidadiisii uu ka faa'iidaysto waa inuu iska celiyaa kitaabka u celiya ciddii lahayd walaa yaksalu kama caajisayo ama walaa yaksal yaanu ka caajisin can taxsiili alfaa'idati faa'idada inuu xasiliyo yaanu ka caajisin walaa yaksal can taxsiili alfaa'idati minhu kitaabka inuu ka xasiliyo faa'idada oo ka helo yaanu ka caajisin walaa yamtanic min icaaratii hayrah walaa yamtanic yaanu diidin min icaaratii inuu ammaanaysiiyo hayrahu cid kale oo kitaabku isagu leeyahay weeye inuu cid kale ammaanaysiiyo yaanu diidin maaha kitaab cid kale leedahay inuu ammaano isaga bixinaayado ciddii ayna ka raalli ahayn maaha taas oo kitaabku caariyaysto isagu soo ammaanaysto cid ma sii caariyayn karo ilaa biidnin aw biridaa saaxibi inay ama ciddaasi u idantay mooyaane ama inuu og yahay inay raalli ka tahay mooyaane isagu caariye uma bixin karo lakiin kitaabku isagu leeyahay yaanu diidin inuu cid kale ammaanaysiiyo liannahu icaanatu cala alcilmi waa kaalmayn cilmigii uu cid ugu kaalmaynayo maca maa fii mutlaqi alcaariyati min alfadli iyadoo lala qabo waxa ku sugan fii mutlaqi alcaariyati caariyada ilaaqan ee aan kitaabba ku qaydnayn in wuxuun caariye loo bixiyo waxa ku sugan lala qabo oo min alfadli fadli ah yani ajar ah haddii marka cid eh, waxay ku intifaacayaan la ammaanaysiiyo dee fadli ajar baa laga helaya ruwiya anna rajulan waxaa la soo wariyey inin qaala liabi alcataahiya uu ku yidhi ninkii gabyaaga ahaa ee zaahidka ahaayee gabayga zuhdiyaadka had iyo jeer ku gabiyi jiray ayuu wuxuu ku yidhi acirnii kitaabak i ammaanaysi kitaabkaaga qaala wuxu uhi innii akrahu dalik abulcataahiya odhanaya abulcataahiya ayaa wuxuu ugu jawaabay innii akrahu dalik anigu kaas waa nacaya waa karaahaysanaya inaan kitaabkayga cariyo u bixiyo qaala amaa calimta ana almakaarima mawsuulatun bilmakaarih wuxuui miyaad ogayn ana almakaarima in sharafuhu mawsuulatun lala xidhiidhiye bilmakaarihi waxa la kahanaayo waxyaalaha sharafta ku jirtaba waxa la kahanayaa lala xidhiidhiyey wuxuu tilmaamayaa cufat iljannatu bilmakaarih jannada waxaa lagu geedaamo lagu wareejiyey makaarih iyo waxa naftu kahanayso amaa calimta ana almakaarima mawsuulatun bilmakaarih fa acaarahu markaasuu ammaanaysiiyey wayustaxabbu waxaa la jeclaystaa oo la sunneeyaa shukrulmuciid ka caariyeeyey in loo shukri noqo waa masdaru mudaafun limafcuulihi kii la caariyeeyey ayaa shukri naqaya wuxuu ugu shukri naqayaa liixsaanihi samafalka uu samafalay daraaddeed ayuu kii kitaabka caariyada u siiyey oo toobal caareeyey yacni uu u shukri naqaya samafalkaa u sameeyey daraaddeed waliyaxdar ha ka digtoonaado min alibdaa'i biha inuu la dibdhaco kutubtaas uu caariyaystay inuu la dibdhaco oo yacni uu ka haysto oo kala habsaamo oo kala dibdhaco ha ka digtoonaado can arbaabiha ciddii kutubta lahayd ay can asxaabiha qaala zuhriyu imaamkii zuhri loodhan jiray wuxuu yidhi iyaaka wa huluula alkutub waxaan kaaga digayaa kutubta in markaa la dhabbiyo oo bimacnaa waxa weeye hoos loo qaato yani ciddii lahayd laga dhabiyo hoos looga qaato yacni wuxuu u jeedaa xabsaha can asxaabiha in ciddii lahayd laga xabisaa quluul kutub laga tilmaamayo hmm. waxay ku keenaan aayadda tafsiirkeeday ku keenaan waman yaqlul yaati bima qalla yowma alqiyaama kii ghuluul sameeya waxa uu dhabiyey ee ghuluulka ku sameeyey maalinta qiyaamuhu isagoo sida keenaya tafsiirka aayaddii ku soo arooriyaan asarkaa zuhri kutub musalaxulxadiisna waa ku keeneen culammadu marka yacni xabsaha can asxaabiha isagaa ku fasiray zuuri laakiin hadda waxay u eg tahay sheikhu marka hadalkii inaanu soo naqlinayo isagu marka uu fasirayo waayo yuunus markuu hadalkaa ku yidhi ayuu markaa su'aal ku celiyo wuxuu yidhi ninkiiu hadalka u sheegaa su'aal ku celiyo wuxuu yidhi wamaa quluulkutub quluulkutub waa maxay markaasaa zuhri wuxuu ugu jawaabay xabsuha can asxaabiha ciddii lahayd in laga xabiso oo loo geyn waayo la siin waayo ayaa waxay tahay huluulkii kutubta wa bisababi xabsihaa xabisaaddaa kutubta markaa laga xabisayo ciddii lahaydba aawadeedba imtanaca khayru waaxidin in badani ay u diideen inaan mid ahayn waxaa loo jeedaa in fara badan min icaaratiha kutubtaa in caariye loo bixiyo toobal caareeyaan wa anshaduu fii dalika ashyaaa kaiira waxaynay markaa ku inshaadeen bimacnaa ku gabyeen oo ku geeraareen fii daalika arrinkaas gudihiisa ashyaaa kasiira ashyaa fara badan bay ku geeraareen ay kaga hadlayaan caariyada kutubta iyo ammaanada loo bixinayo sheikhu wuxuu noo tilmaamaya raximahullah waa in kutubaha yacni aad loo raadsadaa sidii kutub loo heli lahaa waayo shay qofku hadduu aad u doonaayo waa inuu weelkiisa raadsadaa soo cilmiga weelkiisu waxa weeye waa kutub kutub buu cilmigu ku sugan yahay dee markaa kutubtii waa in la raadsadaayo kutubtii sidii kutub loo heli lahaa waa in la doonaa si cilmiga looga barto sida lagu heli karana waxay noqonaysaa iibsad kutubtii la iibsado haddaba iibsad wixii lagu waayo amaba la awoodi kari waayo in la iibsadana markaa waa in la ammaanaystaa iyadoo ammaanada xaqeedana la ilaalinayo hadduu markaa qorto oo dee markaa uu ka naqisho oo uu ka qortana yacni waxa weeye waxay tahay arrinuu markaa ku maqaam gaari karo amaba cid markaa far fiican uu yidhahdo iga qor oo ii qor markaysa marka uu yidhaahdo yacni kitaabkaasaan doonayaa kitaabkiina sidiisa uma helin ama iibba kuma helin waxaan doonayaa buuggaa inaad iigu qorto wax alle waxaa ku yaalla dabeedna markaa qof far fiicani marka uu qoro amaba isagu uu qorto haddii fartiisu marka ay fiican tahay taasina waa dariiq kale uu samayn karo ha ku dadaalo kutubta inuu yani saxgareeyo wuxuu qorayo walyactani bitasxiixihi qoraalka waa inuu saxaa ilaa haddii khata'ihii iyo laxniyihii wax la ku yimaadaan waxa weeye faa'idadii waxay noqonaysaa mid naaqisa ay noqonaysa waa in la raajacaa laysmuqaabaleeyaa wixii ku sugnaa sidii kitaabka ay ugu sugnayd ma loo naqilo ma looga guuriyey ma looga qoray waa in la eegaa hadda maaragta hadduu kitaabkii haddaba heli karo oo markaa inuu e, kitaab ama mulki ah ama dee waxa weeye yacni markaa saasoo kale hadduu heli karo kitaabkiina waa inaanu ku kaaftoomin caariyo waayo tobal caaraha dee waa laga ceshanaya hadhowna marka laga ceshado dee wixii ma qaybin wixii ku yaallay kitaabka ma qaybin faa'iidadii waxay noqonaysaa naaqisa ay noqonaysa marka yaanu ku raalli ahaan hadduu awoodi karaayo inuu hele waa inuu kitaabkii helaa oo raadiyaa siduu ku heli lahaa aanu caariyo ku kaaftoomin hadduu ammaanaystana waa inuun la dibdhicin ee faa'iidadii markuu ka dhammaysto ama wakhtigii loo qabtay uu dhammaado oo inuu iska celiyaa ya faa'idada inuu ka qortana waa inaanu ka caajisin waa inuu deg deg uga qortaa cid kale inuu kitaabu leeyahay ammaanaysiyana waa inaanu u diidin waayo dee waxyaalaha caariyada ee dadku ku intifaacayaan in la bixiyo fadlaa ku jira wayamnacuuna almaacuun maacuunku waxay yidhahdeen shay walba waa shaygii daatadiisoo baaqi a ah lagu intifaaci karo marka kutubuhu waxay soo gelayaan bay yidhaahdeen dee maacuunka wixii ugu nafciga badnaa yaa saabaankii guriga iyo marka weelkii iyo waxyaalaha noocaasoo kale ah in cid la ammaanaysiiyo haddii diidmada la diiday lagu dhaleeceeyey ber maxaad moodaysaa waxa ka nafciga badan ee kutubta ah waa kasii faa'iido badanta marka ammaanaysiintaasna waa inuu markaa bixiyaa waxaa ku jirta icaano khayrkii uu cid ku kaalmaynaayo cilmigii uu ku kaalmaynaayo waa icaana cala albiri wa cala alkhayr khayrkii iyo birrigii inuu ku kaalmaynayo wa tacaawanuu cala albiri waltaqwa yacani noocaasay soo gelaysa ciddii markaa ammaanaysiisay waa inuu u shukri naqaa man sanaca ilaykum macruufan fakaafiuu waa nooc macruuf ah ixsaanka u sameeyey daraaddeed yaanu kala dibdhicayn oo dee huluul bay noqonaysaa taasi iyaaka wa huluula alkutub ya taasay markaa soo gelaysa marka ashyaa badan bay dee ku nadmiyeen noocaas ay kaga hadlayaan yacni baabka caariyada kutubta qaar waxay sheegayaan inaan marka waxaan yani dadka loo diidin oo laga mancin qaar waxay sheegayaan in waxa weeye haddii uu caariyaysto inaanu eh, la dibdhicin waxyaalo badan buu markaysa marka ay baabkaas u soo aruuray yacnii ashcaar badan oo noocaasa ayaa jirta wax ka midana shaarixu waa idin qoraya wax ka midana waa idin qoraya mid wuxuu yidhi ida stacarta kitaabii waintafacta bihi faxdar wuqiita arada min an tu'akhirahu haddaad kitaabkayga caariyaysata buu aad ku intifaacdo waxaad ka digtoonaataa halaag ilaahay ha kaa ilaaliye oo halaag lagaa ilaaliye inaad dib riddo oo aad markaa hore u soo celin weydo taa iska jir buuri waruddahu musrican inii shuqiftu bihi lowlaa makhaafatu katmi lcilmi lam tarahu ya si degdega igu soo celi buuri waa lay jeclaysiyo aad baan u jeclahay cilmi qarinta haddaanan ka baqayn maad aragteen buuri maad aragteen cilmi qarin baan ka baqaya inaan cilmigii qariyey yacni maad aragteen buuri yani bacdu ashcaaro nooca ku saabsan buu qoraya qaar diiday oo dee markaysaa waxba yani iyaguna ka faina icaaratii lilkutubi caaru famaxbuubii min addunya kitaabun fahal absarta maxbuuban yucaaru ya wuxuu leeyahay ka kutubta ammaanaysanayo iddaa buu yidhi inaan kutubta markaa cid caariyeeyaa iyadoo lafteeda ceeba buuhi adduunya waxaan ka jeclahay waxa weeyaan buuhi ya waa kitaab buuhi wax la jecel yahoo cid la caariyeysay maad aragtay buuhi wax kaluu ishaaraya calaa kulli xaal laakiin sida saxan waxay tahay in kutubta caariya loo bixiyo oo marka waxa weeye yacni eh, cid la caariyeysiiyo weeye cidda la caariyeysayna waa ina ilaaliso kutubta waxyaalaha culammadu ay tilmaamaan waxaa ka mid ah kitaabka caariyada ah waa in marka aada loogu turaa loo ilaaliyaa la xafidaa eh, marlabaadkana aan waxba lagu qorqorin dadka qaarkood waxay caado u leeyihiin inay kutubaha qaarkood wax ku qoraan ashyaada qaarkood baa waxaa dhici karta inuus yidhaahdo halkaa dee waxaa ku qor ama ku tacliiqi ama marka halkaa sax iyo wax la mida qofkii markaa kitaabka lahaana inaanu ka raalli ahayn baa laga yaabaa dee inuu iskaga qoro maaha ila kitaabu leeyaha maaha inuu wax iskaga qoro maaha xataa hadduu leeyahy waxbaan saxayaa dee sixitaanka waxaaba dhici karta inuu isagu qaldan yahy aanay sax ahayn wuxuu isleeyay wax ku sax marka sidaas aawoodee calaa kulli xaal haddaanu qof ka raalli ahayn waa inu waxba ku qorqorin khaatima nasal allaha xusnaha haadihi khaatimatani waa gebagabadii kitaabka hadihi nubdatu yani qadarkan yar ee ku saabsan min aadaabi almudarisi waddaaris ka cilmiga dhigaya ka cilmiga dhiganaya aadaabtooda ku saabsan aw ilmucallimi walmutacallimi waa la macno mudaris iyo daaris bay la kala macno yihiin mukhtasaratun mid la koobay weeye binisbati ilaa maa jaaa fiiha waxay mukhtasar u taho lasoo koobay marka loo eego ilaa maa jaa'a fiiha waxa muqadimada ku yimi ama aadaabta ku yimi marka loo eego wa sunnifa fii abwaabiha abwaabta aadaabtana waxa laga qoray marka loo eego way yartoo waa mukhtasaro mukhtasaratun waa mid lasoo koobay binisbati ilaa maa jaa'a fiiha wixii ku yimi aadaabta baabka aadaabta ku yimi way ku yartay marka intan loo eego intani waa yartahay wa sunnifa la qoray fii abwaabiha abwaabta aadaabta laga qoray waqad aradtu waxaan doonay buu yihi qaasimi baa odhanaya ixyaaa maa qaalahu ala'immatu almutaqadimuun ixyaaa maa kii in la nooleeyo qaalahu ay yidhaahdeen ala'immatu imaamiyaalkii almutaqadimuuna hormaray fii haada arrinkan gudihiisa ay ka yidhaahdeen wa tadriyata dikrih iyo sheegistiisa in markaa aan ammaano idraagu waa ammaantii weeye ammaanta weliba lagu mubaalaqoodo iyo sheegistiisa inaan ammaano ayaan markaa doonay limaa fiihi min alfawaa'idi waxa ku sugan suganoo faa'iidooyina daraaddeed waalxikam iyo xikmooyina daraaddeed wanasaa'ix iyo talooyina daraaddeed allatii taasoo hiya iyadu natiijatu maa awsaa bihi salaf waxay salafku ku dardaarmeen fawaa'idda ka soo baxaysa tahay ee natiijada ka imanaysa ayaama istibxaari alcilmi ay ku dardaarmeen wakhtiyadii cilmigu ay baxaroobeene badda ahaayeene aadka u badnaayeen cilmigu iyo wa maalmihii cilmigu iftiimaayey xadaarat alquruuni aluulaa qarniyadii hore ilbaxnimadeedii gudaheeda waa wakhtigii loo jeeda wakhtiyadaa waxyaalahay ku dardaarmeen falyaxris almudarisu waaddaarisu calayha ha ku dadaalo ka cilmiga dhigaya iyo waddaarisu ka cilmiga dhiganaya calayha aadaabta ha ku dadaalo walyuxaafid alcaalimu walmutacallimu cala altakhalluqi biha walyuxaafid ha ilaaliyo alcaalimu ka caalimka ahi iyo walmutacallimu ka cilmiga baranayaa cala takhalluqi biha in lagu dhaqmo oo lagu akhlaaqoobo o laga akhlaaq yeesho aadaabtaas iyo walihtidaa'i biha in lagu hanuuno ha ku dadaalaan oo ha ilaaliyaan ha ilaaliyaan inay ka akhlaaq yeeshaan ha xafidaan oo ha ku dadaalaan fa fahamaratu lcilmi alcamal yacni cilmiga midhihiisu waa camalka wabillahi alisticaanatu wacalayhi almutakal allahoo keliyay ku sugnaatay kaalma weydiisadku wa calayhi almutakal allahoo qura ayaa la tala saaranayaa halkaas ayaa waxaa ku dhammaatay risaaladii ku saabsanayd aadaabu daarisi walmudaris oo akhlaaqda iyo aadaabta cilmiga ku saabsanayd ayaa halkaa inoogu dhammaaday oo ka mid ahayd dowradii ay yacni kitaabkii ugu dambeeyey markaa dowrada lagu dhigay yacni markaa ka mid ahaa maantaynu dhammaynayna taarikhdu waxay tahay kun afar boqol afar iyo afartankii hijiriga labada bisha muxaram weeyaan ilaahayna waxaynu ka baryaynaa inuu ilaahay inagu anfaco nafacana allahu bihi ilaahay inagu anfaco wwafaqana allahu lima yuxibuh wayardaa allahuma akfir lana waliwaalidiina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma caafina wacfu cana allahuma wafiqna lima tuxibuh watardaa ya da aljalaali walikraam allahuma aamiin wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka waatuub ilayk